والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب وأبعدها عن الشرع أن يسأل الميت خاصة كما يفعله كثير من الناس وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ولهذا قال قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت waxaynu ku soo jirray hadalkii dheeraa ee alimaam ibnualqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi ee ku saabsanaa mushrikiintii zamankiisi joogayay ka horba iyo falalka diinta ka dhanka ay samayn jireen ee shirkiyaadka ahaa iyo kufriyaadka wuxuuna marka kusoo gabagabeeyey arrimaha ay sameeyaan mushrikiintu waa dhowr nooc wa haadihi alumuur almubtadaca waxaynu soo sheegnay jumladaani inay tahay manquula min kalaami shaykhi lislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayh fi kitaab alistiqaaha mar kalena uu ku soo gori ibnuqayim fii bacdi kutubih wa haadihi alumuur almubtadaca arrimahan been abuurtay ama la soo darisiiyey diinta laga daba keenay cinda alqubuur qubuurtada lagu sameeyo anwaacun noocyo weeye kala duwan xagga kufriga iyo xagga weynanka waa kala duwan yihiin abcaduha can isharci sharciga midda ugu fogay sameeyaan qolyaha islaamka sheegtay qubuurta caabuda an yas'ala mayita maydka inuu weydiisto weeye khaasatan baa qoran laakiin waynu soo tilmaannay xaajatahu inay tahay an yas'ala almayita xaajatahu dantuu lahaa ayuu maydka weydiisanhayaa kamaa yafcaluhu kaiiru min annaasi sida ay sameeyaan in badanoo dadka ka mid ah wa haaulaa'i kuwa noocaasiay meydka intay u tagaan ama qubuurta taga ama meesha maqaamyada taga baryo meydka iyo sheekh cabdilqaadir iyo awliyada dadka lagu sheegay iyo sadyaasha min jinsi cubaadi اlasnaam qolyihii asnaamta caabudi jiray ku jinsiinoo la mid yihiin buu sheekhu walihaadaa saa darteed qad yatamahalu inuu iskuu ekaysiyaa laga yaabaa lahum qolyihii caabudi jiray awliyada ashayaanu shaydaanku inuu iskugu matala laga yaabaa fii suurati اlmayiti ruuxii meydkaas suuradiisa uu soo labisto shaydaanku oo isu soo ekaysiiyo aw ilghaa'ibi ama kii maqnaa uu baryahayay kamaa yatamahalu licubaadi اlasnaami asnaamta kuwii caabudi jiray sida shaydaanku isugu ekaysin jiray ama dad iskaga soo dhigi jiray ayuu ruux iskaga soo dhigahayaa markaasuu la hadlahayaa markaasuu shirki iyo gaalnimo farahayaa wuxuu idhi imaamku waa haada arrinka noocaasa in shaydaanku uu matalo ruux isu ekaysiiye la baryahaye maqna ama mootana yaxsulu lilkufaari min almushrikiin gaalada mushrikiinta ayuu hawshaasi ku dhacdaa oo shaydaanku ku sameeyaa wa ahlilkitaabi qolyaha ahlu kitaabka ee yuhuudiya nasaarada ah wa kadalika waxaa diin la-aan oo iyadoo lamida nooca koobaad ka tirsan assujuudu lilqabri qabrigoo loo sujuudo iyo wa taqbiiluhu in la dhunkado qabriga iyo watamasuxu bihi in la taabto la barakaysto la masuxo gacanta la saaro annowcu thaani nowca labaad ee qubuurta lagu sameeye diinla-aanta ah an yas'ala allaha bihi waa inuu taa qaybtaa kood waa gaalnimo waa kufri waa diinka bax waa shirki akbara waana gaalnimada iyo kufriga ay ku jireen mushrikii alcarab oo kufaaru quraysh ay ku jireen way qur-aankuna in badan soo guuriyey u qadaadhigay ilaahna uu ku tagfiiriyey dhiiggoodan lagu bannaystay iyo maalkoodii iyo hantidoodii qaybta labaad ee dhacda ee dadka islaamka sheegta ay sameeyaan ayaduna an yas'al allaha ilaahay inuu weydiisto weeye bihi bilmayiti wa bisaaxibi alqabri waalghaa'ib ilaahay uu sheekh cabdilqaadir ama sheekh hebel ama nebi maxamed fadligiisa ama wejigiisa ama jaahiisa ama sharaftiisa igu dembi dhaaf ama waxa igu sii ama igu gargaar sheekh hebel barakadiisa waxyaabaha noocaasee la sameeyo wixii loo yaqaanay tawasulka weeye kaasna cinda ahlicilmi waa xaaraan biijmaaci salafi saalix waana wasiila shirkiya min wasaa'il shirki laakiin kufri akbar oo diinta lagaga baxaya ma aha laakiin waa bidca xaaraan ah kabira min alkabaa'ir bal waa shirki min e, shirkiga asqarka lagu tiriya ama wasaa'il shirki waxaa tidhahdaba wa haadaa noocan dambe tawasulka ah ee nooca yafcaluhu waxaa sameeya kaiiru min almuta'ahiriin in badanoo dadka dambeeye waa dambe yimid ah ee culummadii hore iyo caamadii hore midnaba aan ahayn wahwa asaguna bidcatun ijmaacan noocan labaadna waa bidcu muslimiinta isku khilaafin waxaa ku sugan asalka sheikhuislaam wahwa bidcatun biitifaaqi lmuslimiin waa bidco biitifaaqi اlmuslimiin maxaa yeelay atawasul bijahli اlwliyaa bidawaatihim xaaraan weeye laakiin waxaa bannaan atawasul biducaa'i الsaalixiin wa acmaalihim wa ikhlaasihim ayagoo nool inaad tidhahda ii duceeyo ay kuu duceeyaan ama aad tidhahda noo roobdoon hebelo ilaahay noo bari ood ka ducaysato waa hawl bannaanoo min addiin ka mida siduu nabi sal l slam u yidhi cumarow haddaad uweysal la kulanto yaman buu ka iman doonaaye ka ducayso nabiguna sal slam intay saxaabada u yimaadaan bay ka ducaysan jireen caruurtooda ahalkooda haweenkooda guryahooda bay noo duce odhan jireen ruuxa nool ee muslimkaa ah ee khayr aad ku tuhmayso ama wanaag aad ku tuhmayso inuu mararka qaarkood aad tiraad ii duce taas waa la ogol yahay oo ilaahay uu kuu baryo laakiin midda laga hadlaayo ee mxuah shirkiga waxaa weeye ninka oo maqan ama mootan ama aan kula joogin inaad ilaahayo ilaahayow sheekh bal wejigiisa iyo sharaftiisa iigu dhaaf haddee maxaa meesha yaalla camalu ruuxan la imanhayo uu kugu duceeya ma jiro ilaahay kuma baryin kuma hortaagno wuxuu qaban kara maadan weyddiisanin ilaahayga subxaanahu wa tacaala aad bariday eed asaga u sii marayso keligii caabud hawshaana jooji haddee wax isku xidhanba hawshii ma aha midaan dambe culamaau dacwa najdiya wa a'immatu lmuslimiin shirki asqaray u yaqaanaan ama wasaa'ilu shirki bay ku tiriyaan ama altawassul bidawaati alawliyaa'i wajaahihim baa layihahdaa waa xaaraan waa kabiira min alkabaa'ir waa wasaa'il shirki laakiin kufri mukhrij min almilla oon dadka ku gaalaysiinaynaa ma aha farqi baa u dhexeeya laakiin marka bacdama iqaamat اlxuja cala shakhs oo loo caddeeyey hadduu kusii dhaga adaygo ama uu dayn waayo oo uu bannaysto inay bannaanta u aaman waa la takfiirinaya waa la takfiirin lanno shay xaaraan u bannaysta mustaxil wuu ku dagaalamay waa lagu dilahayaa wanawcu thaali nooca saddexaadi ee asna ay la sameeyo an yadunna wa inuu maleeyo ana ducaaa baryadu alla la baryo cinda qabrihi cindahu baa idiin qoran laakiin cinda qabrihi baa asalka ku jirta cinda qabrihi ay cinda almeyit meydka agtiisi ama qabrigiisi in ilaahay lagu baryo mustajaaban malaynaya meydka ma baryahayo ilaahay asaga igu dembi dhaaf ma laha laakiin intuu tago oo ka lugeeyo magaaladiisii iyo beledkiisii ka tago ayuu wuxuu tagahayaa qabrigii meydka ayuu tagahayaa markaasuu wuxuu odhanhayaa markaasu wuxuu aaminsan yahay meesha hadduu alla ku baryo in laga aqbalayo ducaau adducaau cinda qabri fulan waa mujarab waa tiryaaqun mujarab cinda sheekh hebel waa la aqbalaa waxaasuu aaminsan yahay wa annahu afdalu min adducaa'i fi lmasjid iyo inuu ka fadli adducaau cinda qabri اlmayiti wاlmaqbuuri wاlwaliyi wاsayidi inay ka fadli badan tahay buu aaminsan yahay min adducaa'i fi lmasjidi masaa'idda ilaahay lagu baryo fayaqsud wuxuu u qasdayaa alqabra lidalika qabrigii ayuu arinka dartii ugu qastahaya inuu kusoo allabaryo oo agtiisa kusoo khalaaweeyo oo ilahay ku baryo u kacahaya hadduu safar meesha soo gaada laba bidc isku daray haduu safar yimaadaba shadu rixaali ilaa hayri lmasaajid اalaaa oo bidca madaxa ayadoo gooni ah iyo atabaruq mxuu awidduca cinda alqabr ayuuba la yimid labadaa bidco isku daray wain kaana haba ahaadee cafwan wuxuu ihi sheekhu fahada ayضa min almunkaraati اlmubtadaca ijmaacan tan laftirkeedu in qabri la aado oo la aamino agtiisa ilahay lagu baryo in baryada lagaa aqbali oo lagaa yeeli ama ducada qabri hebel agtiisa lagu baryo ama sheekh hebel agtiisa waxay ka wanaagsan tahay masaajida iyo goobaha barakaysan ilahay lagu baryo la aamino saana qabriga lagu qasto waa min almunkaraati waxyaabaha sharcigu inkire diida weeye almubtadacati la luun jeexday ee mxuu ahaayey gadaal laga keenay ijmaacan asalka waxaa ku sugan biitifaaqi اlmuslimiin min munkaraati اlmubtadacati biitifaq اlmuslimiin wmaa calimtu sidaa waxaa le ibnu taymiya wabacdahu tilmiidhu اlbaar ibnu اlqayim wmaa calimtu mana ogaanin buui fii dalika arrinka asaga ah nisaacan inuu muran ku jir inay bidca tahay xaaraamna tahay biitifaaqi اlmuslimiin intaasoo noocba wax nisaacaya muran kama taagna bayna a'immati اddiin diinta culummada hogaansho ee lagu dayda ee muqtadaa bihimka ah laakiin muta'ahiriin dambe oo mushrikiina ayaa ummadda u harkaagoogtay oo marabaas u lulay u warfiyey wain kaana haba ahaadeen kaiiru min almuta'ahiriin in badanoo ka mida ummaddii dambaysay yafcalu kuwa sameeya arrintaa bidcada ah biitifaaqi a'immati اddiin wاlmuslimiina jamiican niman baaba ka diin dhiganhaya wax lagu baaba'ay wey wa biljumlati gabagabo hadalkan eh, mahadhadiisu waxaa weeye fa akaru ahli ard dadka badankoo dhulka jooga maftuunana waxaa lagu aafiyey oo lagu imtixaanay bicibaadati alawthaan awthaanta in la caabudo walwathanu kullu maa cubida min duuni illaah ayaa la yidhaahdaa shay kastoo alla sokadii la caabudo ama ciise la caabudo ama la weyneeyo ama la barakaysto ayaa wathan la yidhaahdaa markuusan suuro aadama lahayn suuro noola lahayn dhagaxa iyo qabriga iyo geedaha iyo taallooyinka iyo waxyaabaha astaamaha iyo waxyaabahaas dhan baa watan la yidhaahdaa waxaana tusaya xadiidka cadiy ibnu xaatim markuu soo islaamaya nebigu u yimid asagoo qaba macatab ama saliib waxaa loo yaqaan qoortuu ku qabay nabigu suuratu tawbu ku dul akhriyey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah marka la soo gaadhay ayuu nabigu wuxuu yidhi iطrax hada alwatana min cunuqik sanamkan aad qabta iska siib maxaa yeelay saliibku ama macatabku waxay soomaali u taqaano waa astaan kufri wey idan alwatnu kulu maa cubida wa cudima bibailin min duuni illaah aw maca allaahi ayaa layihahdaa hadduusan ahayn calaa suurati xayawaan hadduu suuro xayawaan ama noolo gorgor iyo shimbir iyo bini aadam kale iyo libaax iyo bahal u eg ama noolo u yahay markaa sanam baa sanam ayaa layahdaa isku soo ururi wathan bay iskugu tagaan kulligoodba marka alwathanu waa acamu min asanami wuxuu idhi imaamku walam yatakhallas kama badbaadin minha min cibaadati alawthaan ila alxunafaa ila almustaqiimiin alxunafaa waa jamcu xaniifin tafsiirka salafka ka suganna waa almutabic aw almustaqiim ayaa sugan laakiin in lagu fasiro almaa'il can can الshirki wاlkufri ila اtawxiidi wاlistiqaama waa tafaasiir اlmutaahiriin wa ahli lugati almuwaladuun weeye almuwaladiin tafsiirka slku badan in lagu fasiro mutabica lidiin اllah aw اlmustaqiim calى ariiqa eh, mxuu ahay asaliima صaxiixa labadaa macnaa loo badan yahay alxunafa wa almustaqiimuun ayb aw lmutabicuuna lidiin اllah atbaaci milati ibraahim ee ahaa raggi dadka raacay diinta nabiy lahi ibrahim calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu sheekhu yidhi wacibaadatood shirkiga noocaasa iyo alfitna bicibaadaة اlqubur wاlawthan wax ka badbaaday ma jiro oon ka ahayn dadka diinta nabi ibraahim raacay kuwa maanta la fiijista ee lala dagaalamo ee la baaba'shana waa un kuwaas ayib <clears throat> wuxuu uhi wa cibaadatuha cibaadat lawthaan awhaantoo la caabudo wuxuu ahaa min qabli nuuxin calayhi salaam waxay soo bilaabatay ummaddii nabi nuux loo soo diray ayay hortiibay qabla bictatay bilaabatay asagoo markaa fidnada inuu ka hortago oo uu baabi'iyo ayaaba loo soo diray waana awalu rasuulin ursila ila ardi wa hayaakiluha taalooyinka taallooyinka ay lahayd muuqaaladeedii jamcu haykal wa hayaakiluha yaakulu cibaadat alawthaan taallooyinkeedii iyo wawquufuha waxyaabaha lagu waqfay ee iyadu mxuu ahaay lagu waqfay in lagu mxuua lagu dhaqaaleeyo oo lagu dhiso oo lagu tarmimiyo oo lagu dayactiro iyo wasadanatuha jamcu saadin waa ninka muriidka ka shaqeeya sanamku nin muriid qubuurta soo garan nin baa fadhiya kusoo dhoweyn saasaa loo caabudaa halkaasaa lagu baryaa halkana lagu tukadaa sheekha sharadkaasa laga galaa nin baaba agaasimhayaba maamulahaya sadanadu waa jamcu saadin waana alkhaadim liلsanami wاlqabri wاlwathani wاlmacbuudi min duuni اllah wasadanatuha khadamadeedii maamulahay u khidmayna asnaamtana iyo xujaabaha jamcu xaajibin waana waardiyaha ninka waardiga ee albaabka hore jooga ee kusoo dhawaynayo asaguna iyo wاlkutub اlmusanafatu iyo kitaabta laga alifay fii cibaadatiha in la caabudo asnaamta iyo awhaantaas ibqu lardi waa dhulka mugii buu sheekhu yidhi ama abaqa alarda dhulku buuxshay ama masdar ka dhig ama ficil ka dhig aday kuu taallaa wuxuuna sheekhu yidhi marka e, asnaamta caabudideedu iyo awhaantoo la caabudo qabla nebiylaahi nuux bayba jirtaybaa nabigan waxaa loo soo diray inuu baabi'iyo taalooyinkeeda iyo xoolihii lagu waqfi jiray iyo qurqaraabiintii iyo gawricii la geyn jiray iyo sadanadeedii u shaqaynaysay khadamada ahayd iyo waardiyaasheedii iyo kutubtii laga alifay ee lagu ammaanahayay in ilaahay loo sharigyoolo ama muxuu ahaayey ummadda lagu baadiyeynayey adduunkay buuxisay buu sheekhu qaala imaamu alxunafaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabiyullahi ibraahim wajnubnii allow iga dheero iga foge wa baniya iyo ubadkayga an nacbud alasnaam inaan asnaamta caabudno rabbi yaa rabbi inahunna adalla kaiira min annaas asnaamtan iyo cibaadadoodu dad badan bay dhumeeyeen nabiyullahi ibraahim imaam alxunafaa walmuwaxidiin ayaa wuxuu ka baqahayaa ilahna ka bari inuusan ku aafoomin fitnat alcawhaani ayib wa cibaadat alasnaam asagii ubadkiisaba wa kafaa fii macrifati anahum akaru ahli اlardi maa saxa can nabiyi ana bacثa الnaari min kuli alfin tiscumia wuxuu sheekhu yidhi wakafaa waxaa kuugu filan fii macrifati ogaanshaha iyo barashada annahum cubaadlasnaamku akaru ahli ard inay yihiin waxaa kuugu filan inaad ogaatood garwaaqsadood garato adduunka dadka u badan inay mushrikiin iyo cubaadlasnaam walowsan ay yihiin maabaa kuugu filan saxa ka sugnaaday can nabiyi suubanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo muxuu yahay xadiiskii saxiixayn anna bacثa annaar naarta goosinkeedu marka qiyaamo la tago banka laiskugu yimaado nabiyulaahi aadam baa lagu odhanayaa waxaa soo bixisaa qurubkii iyo dadkii loogu taga naarta inay galaan ayib soo bixi markaas allow waa bacdu naarku maxay yihiin waxaa lii kunkiiba sagaal boqol sagaashan sagaal ka soo bixi kunkii ruux ee duriyadaada ka warasadaada kaa beerantay min albidaaya ilaa qiyaami saaca ubadkii kaa beermoo dhanba kun la arka waxaad ka soo bixisaa sagaal boqol sagaashan iyo sagaalba naarta usoo kaxee hal nin baa ka badbaad kunkiiba kunkiiba hal ruuxa ka badbaad ciyadan bilah ilaahay subxaanahu wa taala inta badbaadaysa nagu daro min kulli alfin kunkiiba waxaad ka soo saartaa tiscu mia sagaal boqol wa tiscatun wa tiscuun sagaashan iyo sagaal waqad qaala allahu tacala dadkanada waa gaale mushrikiin weeye ayib baa loo jeeda fa abaa akaru nnaasi ilaa kufuura ilahina wuxuu yidhi dadka badankood way diideen gaalnimama wa kala diide lawaani wa loo sheeg loo caqli celi aladila alcaqliya wasamciya la tus laakiin shaydaan baa duubsaday wa qaala tacaala wain tutic haddaad nabi alla u dheg raaricsood u hogaansatood yeesho akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dunida badankee dadka jooga haddaad wax ka dhagaysato diintay ku garamarinhayaan wa qaala tacaala wamaa akaru nnaasi dadka badankood maysan ahaanin walow xarasta abadadaashide bimu'minin alla rumayn mahayaan dadka badankood si kastood u dadaasha nabi allow diinta geli mahayaan afa anta tukrihu الnaas xataa yakuunuu muminiin wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi wamaa wajadnaa liakarihim maanan helin badankood min cahdin balan miihaaqi iyo cahdigay gale inay alla rumeeyona caabudaan ee alasuba rabbikum lagu yidhi ka soo bixi waaye wain wajadna waxaanu helay akarahum lafaasiqiin badankood waa ay mushrikuuna daaluuna kaafiruun fisqu huna waa fisqu اlakbar baa loo jeedaa ayb culmna waxay dhheen fisqi labada noocba waa soo gelahayaa walow lam takun laakiin sida loo badanya waa akbarkii walow lam takun ilfitnatu bicibaadati اlasnaami cadiima lama aqdama calaa cibaadatiha lama aqdama cubaaduha cafwan calaa badli nufuusihim wa amwaalihim wa abnaa'ihim duunaha sheekh wuxuu ka hadlayaa wuxuu yidhi fitnat alqubuur wa fitnatu cibaadati alawthaan haddaysan balaayo weyn ahayn walow lam takun haddaysan ahayn alfitnatu imtixaanka lagu imtixaanay iyo aafowa lagu aafoobay bicibaadati اlasnaami caiima baa idan ka go halkaas asalkaynay ku jirtaa waana kelima muhima laabudda minha walow lam takun alfitnatu bicibaadati اlasnaami caiima cadiimatan haddaysan weynayn lamaa aqdama maysan ku dhiiradeen wey cubaaduhaa qolihii qubuurta caabudi jiray iyo asnaamta caabudi jiray calaa badli nufuusihim naftooda inay bixiyaa ninkii mushriga ahaa yudaafic can cibaadati اlawthan yudaafic can اlasnaam yudaafic can الshirki wاlkufr markaasuu dhiman hayaa markaasuu aaminsan yahy weliba inuu shahiid yahay oo jannagelahayo annaga soo maray abu jahal lacnat ullaahi calayh in uu yoma badrin qunuuday oo uu yidhi ilaahayow aniyo muxamed ka annaga khariban maanta soo qabo ka annaga baail iyo xaqdarro ku taagan maanta allow jebi oo waltakun idaa'iratu calayh hadduu maxamed khaldan yahay oo baail iyo khayr darro wadana allow maanta noo jebi ayib haddaan anagu khaldan nahayna allow annagana jebi wamaca dalika kaana fii qaraarati nafsihi muxamed inuu yahay musadaq ah laakiin daalim buu ahaa ninka abujahl idan fitnadu meeshay gaadha waxaa ku tusahaya in mushrikiinta ay difaacayaan aslaamti oy ku dagaalamhayaan oy ku dhiman naftooda ay qadimahayaan aadamuhuna wuxuu difaaca ama u naftiisa ugu jecel yahay ayib carruurtu yararka markay ciyaarahayn habeenkii guntin maaa googa xaga le guntin macaangeed la fol bay ku leeyihiin guntin macaangeed la fol waa sankor baad dhihi wuxuu dhihi ma aha waxaad dhihi maaha midho weeye hoob weeye maya caano weeye waad wareegaysan kadib buu ku dhihi maya waa nafta wey naftaada wey idan markay naftu geed baad ku cararhaadee hadduu libax kugu soo ama bahal geed baad la fooli waa guntin macaan geed la fool yacani nafti noocaa ahayd ayay waxay ku bixinayaan fi difaaci can alawhaani walasnaam hawshaa wala garan bay la tahay lamaa aqdama cubaaduha calaa badli nufuusihim wa amwaalihim iyo maalkooda bay bixinayaan way fangaraynayaan wa abnaa'ihim wiilashoodii carruurtooda hormarinayaan ninkii waa kii cutba ibnu rabiica asaga iyo labadiisiiasaga wiilkiisi iyo waalkiiba safka hore keen markaasay u baxeen eh, mxuu ahay cubayde iyo xamse iyo cali baa u baxay waa dagaalamayaan carruurtoodii bay safka hore keenhayaan difaacan can ashirki wاlkufr duunaha ay duuna cibaadati asnaami wاlawthan wahum ayagoo yushaahiduuna arka weliba bay dagaalami oy naftooda qadimi oy carruurtooda baabi'ini oy xoolaha bixini difaacan can ashirki wاlkufr meesha ay muslimiinta qaarkood ama badankoodba ku bakhaylahayaan naftoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii inay ku bixiyaan difaacan can اdiini wa can kitaab اllahi wa sunati nabiyihi wa can muqadasaat اlmuslimiin ay ku bakaylahayan weliba ay dhaleecayn hayaan weliba ay caay hayaan oy kufri iyo khuruuj iyo bidco iyo diin la'aan iyo caqli darro iyo xigmad yari iyo degdeg iyo boodbood iyo isbiimayn ay ku tilmaamahayaan intii reer xumaysaba ama ruux lagu dhaleeceeyo lagu cambaareeyo almudaaficuuna can diin اllah wa can kitaabi wa can sunnati muxamed sal ly slam ee naftooda qadimahaya ee maalkooda qadimahaya ee waxay la hadhaayn jirin baa maanta loo maara la'yahay in faraha laga qaadoo la daayo in la taageer iska badaayo war nabadgelya laga yahay asagu inuu jihaado ama difaaco ummaddii ama diinkiisii u dagaalamo lagaba sugi maayo laakiin ha nabad helo baa soomaaliya laga kari layahay wahum yushaahiduun ayagoo arka masaarica ikhwaanihi walaalahood meelihii lagu legday la dhigay jamcu masrac waa ruuxa meesha lagu gowracay la dhiga iyo wamaa shay arka xalla ku degay bihim biikhwaanihim waxay dagaalamhayaan oo shirkiga difaacahayaan oy naftooda qadimahayaan oo caruurtooda hormarinhayaan ayagoo arka gaaladii ka horreysay meesha ku dambaysa oo arka meesha lagu laayay maqaawirtii gaalada iyo meelihii la dhigay goobihii la dhigay iyo wamaa shay xalla bihim ku dogo meel cadaab walaa yasiiduhum u korin mahayo daalika arrinka asaga ah ee inay naftooda qadimaan ama ay arkeen dad baaba'ay oo halaagsamo naaru quwaxday ama muslimiin ay laayeen ilaa xubban laha lilasnaam jacayl bayba ka sii qaadayba gaalnimadiiba uu sii jeclaanba iyo wa tacdiiman laha lilasnaan asnaantii weynaynba wa yuusii bacduhum bacdan barhkood baa qaybta kale u dardaarmi maxay dardaarmahayaan bisabri in lagu adkaysto calayha cala in loo sabro oon laga dhaqaaqin ayay amrahayaan <clears throat> animshu wasbiruu calaa aalihatikum soo ma garanayso ina hada la shayin yuraad waxay leeyihin dhaqaaqa oo ku sabra aalihadina caabuda ajcal alihata ilaha waaxidan maxaan samaynaa ku sabra ku nafbaxa waa war la og yahay wey atawaasaw bih kufriga iyo shirkiga iyo diin la'aanta waxaasoo dhanba gaal iyo gaal raaceen waa isku in la wado ayib oo weliba loo kiraysto muxuu ahay ma'juuriin iyo calooshasayaal iyo murtasiqo iyo waadaduub waaweyn iyo muxuu ahaye caamo iyo axbaaru suu iyo qutaacu turuq loo kiraysto marka ay daldalmaan marka alkutla salba alcaalamiya iyo gaale iyo wixii gaal raacay maanta waa ishayeen iyagaabaa ka daranbe ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa muslimiinta mujaahidiinta halgankay ku jiraan inuu rabbi ku guuleeyo gaal iyo wixii gaal raacay ilahay uu jebi subxaanahu wa tacaala <clears throat> fata'mal eeg buu raximaka inta hadalkaa dheer waa halka ibnuqayim uu ka soo guriya can shaykhihi eh, ibnu taymiya inkastoosa u sirinin talkhiis kitaab اlistiغاaثa majaladka koobaad baa lagu laaban karaa wakadalika almustadrak calى majmuc اlfataawa majaladka labaad cafan koobaad safxada labaatan iyo laba loogu laaban karaa fata'mal waxaad ugataa ood fiirisaa raximaka اllahu allah ku naxariiste kalaama shaykh mxuu ahay shamsudiin ibn اlqayim fi lansaabi uu ka hadlay jamcu nusbin waana taalooyinka mxuu ahay neefka lagu gowrici jiray ee gaaladu ay xaramka ay ka taagi jireen wey iyo wlalaam qoryihii ay ku qori tuuran jireen ay haybiyaadka ku baadhan jireen iyo wlqibaabi jamcu quba waa e, maqaamka iyo e, dirgada ama darsada laga dul dhiso almabniyatu cala alqubuur wuxuu ka soo hadlay ibnuqayim hadalkii dheeraa aynu soo marra haddee habeenihii u dambaysa aynu soo maraynay ansaabta iyo aslaamta iyo dhismaha laga dhulso qubuurta waxay tahay inay asnaam iyo awtaan tahay waajibna tahay in la dumiyo lala dagaalamo saacad aan loo kaadinin laxda aan loo kaadinin nin walboo muslimana ay waajibu ka saaran yahay meeshuu ku arka inuu hawshaa dumiyo uuna yahay aslalkii lala soo diray calaa maa bucita caleyh maxamed uu yahay wa annahu yajibu lmubaadaratu inay waajibisu soo sheegay in loo degdego degdeg almubaadara huna almusaaraca in loo degdo wasaaricu ilaa hadmi hadmi اlqibaabi اlmabniyati cala اlqubuur wاlansaabi wاlأslaam wa annahaa acdamu inay tahay mid ka weyn dararna xagga dhibka min masjid diraari masjidkii munaafiqiinta qubuurta maanta lagu aafoobay iyo awliyada maqaamyadu lagu aafoobay waxay ka dhib badan tahay masjid diraar munaafiqiintu ay dhisteen masjidkaas sidii loo dumeeyey si ka darana waa in loo dumeeyo aan laxda loo kaadinin aladii masjidkaasoo qaala allahu tacaala rabbi uu ka yidhi fiihi fii ahli dadka dhisay wاladiina اtakhaduu masjidan diraaran wakufran wtafriiqan bayna almu'miniina wairsaada liman xarab allah warasuulah min qabl wala yaxlifunna in aradna ila alxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun masjidka waa la baabi'iyey hala dumaale dab baa la qabadsiiyey <clears throat> maxay ku dhaaran laha nimankan waxay samayseen masjid diraar loogu talagalay in muslimiinta lagu minjaxaabiyo oo masjidkii nabi maxamed lagaga fogaado oo lagu dhuunto iyo gaalnimay ka tahay islaam in la baabiya abu camir alfaasiq bay ugu yeedhahayeen geyn muslimiinta ay kala jebeen bay ka doonahayeen cimalgal iyo dhufaysgal diinta ilahay ku dumin hayaan oo marka ay u tahay inay ku qariyaan kuna asturaan kuwa ilaahay diinkiisa la dagaalama ayib waxay ku dhaaran doonaan bale walaa yaxlifunna in aradna ilaa xusna wanaag baan u jeednay masaajidii baa iska cihiiri noqday xaafadii baan ugu fogaatay nabi alla marar badan baanan ku soo gaari karin jamacadiinan ogna aan ugu talagalay warar bay la taagan yihin ilahayna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun wa amara wuxuu amray rasul sl slam bihadmihi in la gubo masjid diraar in la dumiyo cafwan wa taxriiqi in la gubo wanaha wuxuuna ilaahay naha allahu rabbi wuxuu ka reebay nebiyahu nebigiisa can in ku tukado masaajidka laa taqum fiihi abadan baa la yidhi <clears throat> wwlahu watamal qawlahu wey fatamal raxima kale ay kugu xidhanta wata'mal qawlahu waxaad kaloo fiirisaa hadalka ibnuqayim uu soo yidhi wallaahu yuqiimu lidiinihi diinkiisa ilahay wuxuu u istaajinaya u soo saaraya mar kastaba man yansurhu ruux u gargaara wayadubu canhu difaaco ka dagaalama ku dagaalama wa kaana bidimishqa kaiirun hadi اlansaab maalin yaa nabigu kab ka go'day markaasuu kabti waxa u hadhay inuu talo cali bn abi aalib saxaabadii ba cabaar socday markaasa u luqabtay cali inuu kabta soo dhammeeyo xaggana uu soo gaadho nabig wuxuu idhi inna minkum man yuqaatilu ala ta'wiilihi kamaa qaataltu calaa tanziilih nabig wuxuu waxaa idinka mid a ah kitaabkan quraanka aanka ta'wiilkiisa tafsiirkiisa ku dhaqankiisa in asaga laga amar qaato la hirgeliyo dad ku dagaalami doono oo ku jahaadi doona sida aan anugu ugu dagaalamay calaa tanziilihi soo dejintiisi hore ilaahay waxybuu soo deji waa kitaab qur been baa nabiga lagu yidhi waa ku dagaalamay ilaa uu ilahay u jabiyey oo guuraystay sidoo kale qur-aanka in lagu dhaqmo oo kitaabka ilahay sharcigiisa la fuliyo oo laga amar qaato oo sida khaldana loo fasiri laga daayo oo sidii suubanihii iyo asxaabtu ogaayeen loogu dhaqmo dad baa ku dagaalami weliba kula daga islaam sheeganaya nabi waxaa l nabi khaasifu nacl ibn mslan kabta ninka tolahaya ayaa ka mid a ah ragga asaga minhum khaasifu nacl kabta ninka tolahaya markaasa la fiiriy waaba cali nin kabta tolahaya kow buu ka bilaabay khawaarij ayaa baxday khalad diineed la yimid waa ku dagaalamay buqaad baa yimid waa ku dagaalamay zanaadiqo waaweyn oo murtaduun ah waa ku dagaalamay idan dagaalka miman yantasibu ilaa ahli qibla waxaa bilaabay calay ee weyn aan muranka lahayn mid asagoo dee kufri oo riddo cadana ah, abubakar baa soo bilaabay dad islaam sheeganahayo oo haddana lagula dagaalamay islaamnimo oo lagu baabi'iyo nabiga xilligiisi ma dhicin ayib niman sigtay waa oo reer banilxaaris la ohan jiray oo ku sigtay hawshii muxuuah waliid bni cuqba in jaa'akum faasiqun binabiin waa jireen laakiin dad islaam sheegan birta wax kaas abubakar baa ugu horreeyey wa ajmaca asaxaabatu calaa qitaali murtadiin wa in intasabuu ila islaami ayib hawshaasi marka waa labudda wey had iyo goorna waa la helaa sanad kasta boqolkii sanaba mar kastoo islaamku daciifaba ummad istaagto diinka dib ku dagaalanta waa la helhayaa wuxuu kaloo soo yidhi wa kaana bidimishqa dimishqa waxaa ku yaalla kaiirun in badanoo min hadi alansaabi awhaantan ka mid a ah. hadalka dambe waxaa wata hadalka shekh islam taymiya hadalkii ibnu qayim buu soo celiyay sheekhu mar labaad fayasar allahu ilahi wuxuu fudeeyey tacaala koday kasraha in la dumiyo oo la baaba'sho calaa yadi shaykh اlislaam ibnu taymiya ibnu taymiya ardadiisii baa dumiyey asnaam fara badan iyo geeda fara badan iyo ilo suqulquloo laga cabi jiro caynulcaafiya la barakaysan jiray qibaab dhagaxyo masjidulkaf meelo la yidhaahdo oo abishaamat almaqdasi iyo alimaam yaxya bnu sharaf annawowi ay in badan ka calaacaleen ilaahayna u baryeen inuu soo saaro aaifa muslimiinoo waxaa baabi'isoo dumisa iyo wa xisbi lmuwaxidiin ururkii ilaahay waxidahaye ilaahay keligii caabudahayay iyo sheikhul islaam baa isu raacay waa asagii ardadiisi wa muraaduhu bidalika arrinkaa wuxuu oga jeedaa ibnuqayim uu leeyahay waxaa dumiye calaa yaddi sheikh lislaam wa xisbihi lmuwaxidiin oga jeeda asheykh taqiyudiin baa oga jeedaaba ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh fainahu hadama wuxuu dumiyey ibnu taymiya keligii baa iyo xertiisibaa israacay dowladiiba xataa tiri faraha ka qaad caamaa waxay tiri haddaad dumaysa dhibbaa soo gaadhi waad ku rafaadi aalihadu way xanaaqahayaan awliye baraka hau dhowaani waad jabaysaa marka wuxuu igu daaya aniga wixii ga soo gaaro faraha ka qaada ina qowlii lactaraaka bacdu aalihatina bisuu waa dhaqayna mushrikiin yaqaana meel kastoo joogaanba fa inahu hadama mawaadica kaiira meelo badan buu dumiyey oo beytmashaq ku yaalay oo mimaa kii ka mid a ah yacbuduhu alcaama caamadu ay caabudi jireen goobo fara badan oy caamadu caabudi jireen oy tegi jireen oy barakaysan jireen ayuu dumiyey min duunilah alla sukadii la bari jiray min duuni illah marna waa min hayr illaah oo bimacnaa hayr bay noqotaa bmanaa marna bimacnaa macay noqotaa isku mid un weeye ilaahay sukadii kaad caabudo ama ilaahay lajarinkii aad caabudo labadaba mushrik baa tahay dee gaal unbaa tahay wayanduruuna lahu way u nadri jireen iyo boosaskaasay ilaahay hayrkii u nadrahayaan maxay yidhaahdaan dowladdaaba mushrikad ahayd maxay amar bixin addowla nafsaha mushrikay ahayen mushrikiin bay ahaayeen dowladda amar bixin hagee joogtaa ibnu taymiya dowla muwaxidaa ma arag intuu noolaa fii cimrihi lmadiid ee lixdan iyo dhowrka ah ama toddobaatankanba ku dhowaa ama ka badnaaba muusan arag lixdan iyo sideed sana ku dhintaan filaya taqriban meelahaas wa maca daalika dowla islaamiya muwaxida weligii ma mubtadico mushrikiin yantasibuuna ila islaam buu dhex joogay ayib ayagaasuu kala fadi jiro nimanka bidcada ku dhacay laakiin shirkiga weyn abarka aan ku dhicin ayuu la dagaalgeli jiray bal dagaal tataarku ay soo qaadeen buu maalin ka hadhay oo uu yidhi geli mahayo maxaa jira kuwa duulahaya iyo kuwa lagu soo duuliba oo isku mid buud haddaan maanta raacana kuwaan la jabi waan jabayna waan hubaa inaan jabayno maxaa jira nimanka markay gaaladu soo tataarku odhanhaya mxuu ahaayey ilahay khayrkii baryahaya yaa khaa'ifiina min atatar ludu biqabri abi cumar waan gaadhi doonnaaye tataarkan wuxuu ka cabsanhayo qabriga abi cumar ha la magan galo oo ha la baryo yastaiduuna bihayr illah haaulaai waa mushrikuun buui istaqadadu kaga hadlay kitaab ku caddeeya hawsha ayada ah ibnu taymiya halka xaggee ku arkaya nimana shirki in la dumin baa amrahaya wax jira ma ah khusacbalaad weeye ee nin dambe oo muxuu ahaaye salaadiintii reer masar ahaa waagii dambena dimishqa qabsadoo la wareegay oo sheekhu isku fiicnaayeenoo in badana difaaci jiray ayaa sheekhu wuxuu doonaya kama soo celin jirin wuxuu sheekhu diin ahaan u arko wuu daayey maxaa yeele waagii asagaa la khalciy lala dagaalamay buu sheekhu garab istaagay difaacayna qudaadii dulmiyey iyo xadgudubka loo geystoo dhanba waagii dambe wuxuu ihi nin walba kugu xadgudbeen eh, cashir baan siinhaya ii fasax sheekhaa ka difaaciy faraha ka qaad yidhi waa culummo eh, khayr bay doonahayeen waa igu xadgudbeen wixii aniga xaggaygaa ah waan cafiye aakharaan geystay aduguna cafi baan ku leeyahay buuri nin noocaasoo boqoraa jiro asagu sheekhu islaam ku yidhi anugu eh, wixii khayreed qabanaysa kaa hor istaagi may waa oo xataa haddii sheekha wax laga sheegta aan ogolaan in lagu xadgudbo waa jiray laakiin muwaxid farahaya shirki in la baabiyo ma jiro cinda shekh islam ibn taymiya la sheegi ayib maxaa sheekha loo amray asagu maydumiyaa sheekhan eh, xerowga eh, iyo xertiisa inta la lugoynayo ma boqorku asagu qabto asagaaba dowlad wata iyo e, manjaniiqi awood lem asagu dumiy muxuu sheekh ugu dirahaya wax jira maaha waxaas <clears throat> wayanduruuna lahu wayaquuluun waxay odhan jireen inahu goobta midka asaga ama qabriga asaga ama sheekh hebel yaqbalu nadra nadarku aqbalaa ee yaqbalu cibaada lianna nadra waa cibaadatun wadalika saana waxay ku noqotay oon u nidhi muxuu ahaay cibaadadu aqbalaa bay u jeedaan لأن الnadra cibaadaة لlah alimam iبn اqayim ramat اllah taala fi kitab badac اlfawad wuxuu kaga hadlay الshirku والkufru waa kufru lxaqiiqatihi la lsmihi qaacidaha dheer buu ka hadlaa shaygu waa shirki waa kufri wain samaahu اlmushriku wاlkaafiru bغayr ismihi haddaad tiraado intaad sanab u sujuuddo tan cibaada ma aha sujuudna maa maxay wejiga oo dhulka la dhigaa la yidhaahdaa ayb haddaad mxuu ahay rukuucdoo shirki iyo gaalnimo u rukuucda iyo maxkamad iyo kufri taaquuti ah oo lawaa waxaan waa gaalnimo ad tiraa maya tan waxaa la ixtiraam iyo taqdiir baa layihahdaa brotokolaad baa layihahdaa mxuu ahay diblomaasiya qadaa'iya abadan haddaad khamre cabto tiraa maya biyo kulul wey mashruubaad ruuxiya icd wey waa biyo kulul xogow ha hay leeyihiin ayib warka haddaad tiraa ma socon hayaahade abadan wuxuu idhi shirkigu kufrigu waa kufri waa shirkun lixaqiiqatihi la lismihi maxaa yeel kufaaro quraysh maysan aaminsan waxay samaynhay inuu diin la'aan yahay maysan aaminsan inuu shirkiya gaalnimo yahay bal taqarub iyo cibaadada allow dhawaashay ka aaminsanaayeen waxaad adigu aaminsan tahay ma ahee wuxuu alla ka yidhahda wey qadiyadda wuxuu ilaahay ka yidhaahdo oo kitaabkiisu ka yidhaahdo wey ayb qaala allahu tacaala yuufuuna binadri waa inaga soo tilmaanay shaygu ilaahay hadduu ammaano ama hawaab uu ka ratibo ama ka tagiisa waciid iyo ciqaab laga ratibo ama inta samaysa la ammaano ama la is-amro ama ka tagiisa layska reebo waa cibaado lannu ilaahi subxaanahu wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbud اllah ayib lama farin baa alla in la caabudo wax lama farin idan wixii lagu faro ama la ammaan ninka sameeya ama ajar laga ratibo ama muxuu ah ka tagiisa ciqaab laga ratibo ama waciid uu ka yimaado ama la lacnado ruuxii sameeya ama ninka taga wax dhan waa cibaado wey ayib idan yuufuuna binadri muslimiin baa lasoo ammaanahayay ayb waxaa ka mid a waxyaabahay sameeyan ay ku ammaanan yihiin nadarkay oofiyaan idan wafaau nadri wa iifaauhu waa min alcibaada ayb wa qaala tacaala wamaa anfaqtum min nafaqa wixii aad sadaqa aad bixisaan aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamu ama nadar aad bixisaan eed la timaadaan ama aad nadartaan ilahay waa og yahay waana idinka abaalmarinhaya idan anadr waa min alcibaada haddii nadarka inagoo kaan u naqana waa sharadkii ad garanaysaan sharad baa sheekh laga soo geli sheekhabeelow haddii maanta intaad ilaa ii barido ilaahay ii caafiyo waa nin meyd hadda dhintay meyd baa qabri baa loo tagahayaa sharad baa lagu soo xidhay caal gududan maro haddaad maanta hawshaasaan leeyahay muraadkaasay uu sidiisa ku dhammaado dibigaadii siyaaradaadi waa iga diyaar weliba neef adh iyo dibaan gawra neef weyno geelaan gawracahaya ayib faidaa carafta haddaad garatay buui ana anadra cibaadatun intan dambe sheekha iskale waidaa carafta haddaad garatay ana nadra cibaadatun nadarku inuu cibaado yahay wa saraftahu ligayr اllah ilahay hayrkiina aad siiso faqad ashragta fii cibaadat اllaahi hayrahu faqad ashragta waxaad la wadaajisay fii cibaadat illah ilaahay cibaadadiisii waxaad la wadaajisay hayrahu alla cidaan ka ahayd ilaahay baad axad kale wax ogu dartay ilaahayna kii aad caabuday baad caabuday waqad aqaama allahu tacaala ilaahay wuxuu soo baxshay ama istaajiyoo soo nooleeyey zamanina haada zamanka hadda aynu joogno buui xilliga hadda aynu noolahay wa huwa aakhiru lqarni aani cashar waana qarniga labayo tobnaad gabagabadiisii min alhijrati nabawiya man buu ilahay soo saaray qarniga labayotoa dhammaadkiisii waa sheekh cabdallah ibnu sulaymaan sheh cabdalla ibn maxamed ban rabe cafwan sheh cabdalla ibn moxamed bn abdiwahaab xilliguu ka hadlahayaa iyo kitaabka xilligu alifahayeyba qarnigii labiyo tobnaad dhammaadkiisi ilahay wuxuu soo saaray man axad bacaa allaahu ilaahay uu ku baxshay bihi asaga diin islaam diintii ilahay bacaa allah ay allah ilahay aw jadad allah ilahay uu ku cusboonaysiiye baa loo jeedaa bihi diin alislaami diinta islaamka ayaa ilahay ku cusboonaysiiyey oo ilahay ku dharqabtay oo ku ilaayey iyo wa ikhlaasa alcibaadati cibaadada in loo saafigareeyu ilaahay muxuu ahaay ku cusboonaysiiyey lilaahi waxda ilahay keligii loo saafigaray cibaadada ilahay keligii in la caabudo keligii cibaadada loo saafigaray axadka aan laga agbixin ayaa ilaahay ku soo saaray ilahay wuu soo saaray hawsha u taagan ayib bacda indiraasi intay eh, eh, mxuu ahay baabade kadib indiraasi indiraas tawxiid waindiraas ikhlaas alcibaadati lilah intuu markaas waxaa xaab saaray oo baaba'ay alindiraas waa waxoo baaba'a wey abaajiya tirtirma wahwa axadkaas iyo sheekha rabbi uu soo saarina waa ashaykhu alimaam alcaalim waa sheekha imaamka ee caalimka dulfadli fadliga u saaxiibka walmakaarimi iyo wanaagga jamcu makruma iyo wlakhlaaqi dabeecooyinka asaniyati qiimaha badan ee quruxsan iyo walacmaal acmaasha almardiyati raalliga laga yahay asuniyati waliba sunniga ah acmaal raalliga waliba sunno oon bidco ahayn buu saaxiib waa qaamicu bidca bidcadaa ninkii madax jabiyey ahaa ashirkiyati bidcada bidcooyinka bidcana waa munfasiqa midna waa bidca shirkiya mukafira wuxuu sheeku ka hadlaya bidca shirkiya mukafira wahwa muxamed ibn cabdulwahaab askanahu اllahu ilaahay ha dejiye buu ha geeyo aljannata jannada allatii hiya axsan اlma'aab meel loo noqda midda u wanaagsana alma'aab iyo almarjic wاlma'aal ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ha geeyo oo ha dejiyo jannada meel loo noqdo mid uga qiimo badan ah wabarada ilaahay ha u qaboojiyo madjachu qabrigiisa iyo meeshuu ku jiro waajzala ilaahay ha u weyneeyo lahu lishaykh maxamed athawaaba hawaabka allah u cantoobiyo si allah u abaalmaryo wey fa nasara allahu ilahy wuxuu gargaaray bihi asaga addiin alqawiim diintii toosnayd baa alla ugu gargaaray sheekh moxamed wa bayana ilaahay wuxuu ku caddeeyey bisababihi sababi sheekh moxamed siraatahu lmustaqiim wasaaishii iyo dadki ilaahay u isticmaalay fii aacatihi wa bayaani tawxiid ayuu sheekhu ka mid yahay waana xilligaana lamarkowbu ahaaba rag ka horreeyey jira laakiin isagu wuxuu isku daray alcilmu waljihaad walcadl jamaca alarkaan ahalaa arkaanta adduunyadu ay ku taagan tahay haddii laba ay dumayso alcilmu waljihaad walcadli wey saddexdaas wey cadli buu ahaayoo qadihiisa iyo garsoorkiisa kaana xakaman cadlan ayuu ahaa culammadana ka maqaatika xataa muwaafiqu wa acdaa'uhu baa hawsha caddeeyey alcilm nin aqoon diinadlabu ahaa wajahada calaa dalik idan cilmigii wuxuu sheegahayey iyo cadligii aad haysay waa inaad ku jihaadoo difaacdo haddii kale darooryin baa kaa soo hadhi iyo daldalan iyo muxuu ahaaye waxqabad la'aan weliga waxba ku socon maayo haddaan seebtu iyo awoodda milatari aysan xaqa u gargaarin waxba socon maayo laabudda min kitaabin yahdi wa sayfin yansur wakafaa birabbika haadiyan wanasiira siraaط aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wsaalixiin sheekh wuxuu yidhi ilahay wuxuu ku toosiiyey ku caddeeyey cafwan bisababihi bisababi dacwatihi siraatahu lmustaqiim ayuu ilahay siraata aladiina kuwa wadadooda ahaa ancama allahu calayhim rabbi u nacmeeyey oo min alnabiyiina ambiyaa wadada uu caddeeyey sheekhu muxuu yahay ilaahina uu ku toosiyey sheekhaas iyo xertiisii waa wadadii dadkii loo nicmeeyey oo ambiyo ah wasidiiqiin kuwa rumayn badan ah ama rusheeg badanoo ilaahay si fiican u rumeeye ah wa shuhadaa iyo shiiday oo ilaahay jidkiisa ku dhintay ah iyo wasaalixiinna dad wanaagsan ah ariiqaasde waa dariiq la taba yahay wey ayib wa azaala allahu ilahay wuxuu ku zuuliyey bihi bisheekh moxamed wa bidacwatihi ashirka shirkigii buu ku zuuliyey min jaziirati alcarab weliba markuu ay faafi lahaayeen oo ilaa muxuu ahaye shaam iyo ciraaq iyo farisba ay gaadhsiin lahaayeen boqor cabdilcasiis baa dhuunta qabtay ilaahay dhuunta asagaa qabte wa asala allahu bihi shirka wcibaad asagaa baabi'iyey nimankii mujaahidiinta ahaa ee jasiiratu carabka la dagaalamay shirkiga ee la baxay ikhwaanu man ataaca allah asagaa tirtiray baabi'iyey raggii ka qayb qaata tirtirkeedana waxaa ka ah awalu man bada'a taqsiima almuwaalaati ilaa mukafirin wa ilaa mufasiqin asheekh cabdallah ibni cabdilcasiis alcanqari ninka la odhan jiray oo kun sagaal boqol konton iyo saddexda geeriyooday oo ahaa muxuu ahay culummadii taageeriis cabdilcasiis boqorka dhidabaha u aasay lana kana qayb qaatay baabi'intii mujaahidiintii ahlu tawxiidka ahaa ee boqorku baabi'iyey ay ka qayb qaateen baabi'intooda nasaaro yuhuud iyo ingiriis iyo boqor cabdalla boqor melig cabdilcasiis baa iskugu la baabi'iyey weliba nimankii baabi'iyey ingiriis bay ahaayeen cigaa la soo xidhay oo la yaqaan ayib marka fidnada ninka ku bilaabay ee tawxiidkii ahlu dacwa najdiya hor istaagay nimankan hadda adduunka roga aabbahood weeye shaydaan buu ahaa camiila libriطaania wa america waa nin la yaqaano wey odaygaasana bilaabay asaguna in loo qaybiyo e, manwaala alkufaara limaslaxatin dunyawiya aw jaahin aw maalin aw ricaasatin gaal ma aha odaygaana bilaabay wixii intaa ka dambeeyey wahabiy waa ku fidnoobeen waa cabdallah ibn cabdilcaziz alcanqari baa la yihahdaa ayib ree aalusheekh ma ahayn hadduu aalusheekh noqon lahaa waxaan maba nimankaa baasha waa yaqaanin meelahaasa laga soo tuuray xoogo waa loo daadshay waa la bumbuuniyey sheekh weyn laga dh walam yakun min a'imati اlkibaar walaa min almujtahidiin wadaad xoogow muxuu iska noqo waagi dambe nacamla ah markaasaa lagu jabay diinta nimankaasa taxriifay aad iskaga ilaali wahal afsada diina ila اlmuluuk wa axbaaru suu'in wa ruhbaana waana ninkii hadda bumbuuniyaan jadiidiyadu qolyaha hargeysa ka dhawaaqay iyo qolyaha xamal ka soo dhawaaqay iyo kuwan meeshan aydka ku xabeebtay sakaraadka iyo intay celceliyaan ninkaasay ka keeneen ayib culummadu laakiin meel bay saareen ayib waxaana kuugu filan a'ima dacwa najdiya inay laba risaalo qadiyadda ka leeyihiin asheekh xamed ibn cali bni catiiq waynu soo akhrin risaaladiisa ay sabiilu najaati wاlfakaaki min muwaalaati اlmurtadiina wاlatraak waxaan kaloon soo akhrinaa addalaa'il fii muwaalaati ahli ayib baynu soo marray maxay ka hadleen labada risaalo waxay ku saabsanaayeen dad muslimiin sheeganaya oo weliba ka doodayo le muwaxidiin baana ahlu khayr ah oo la jihaadaya ingiriis faransiis bortaqiis talyaani jarmal mxuu ahaayey bulgeriyiin griig gaaloo dhan hortaagan oo labaatan iyo sideed jabha ku furayt xilliga ay Eh, dowla turkiya ay la baabi'inayso dacwa tawxiid ay baabi'inayso waxaa ku furay labaatan iyo sideed jabha ku furay oo dagaal oo nasaari iyo saliibiin ku wadaan ayagoo sidaa tay xaggana waxay ku duuleen dacwa najdiya tawxiidiya nimankii noocaas ahaabay aima dacwa najdiya laba kitaab ka qoreen laba marxaloo kala dambaysay weerarka hore iyo kii dambaba ka dambe sheekh xamed catiiq ku habsaday sabiilu najaad walfakaak kii hore dagaalkoo soo socdo ay soo zaxfinhayaan adawla cumaaniya wa juyuushuha biqiyaad mxuu ahaay ibraahim basha oo maxamed cali uu soo diro masar markaa haystay tadambana baqdad bay ka timid labadaa arimoodba labada arsal maxay ku saabsanaayeen muslimkii muwaxida ee maanta la dagaalgala dawla turkiya alcumaaniya almuntasaba ila islaam almujaahida fii sabiili illah calaa maa zacamad oo xaqiiqa ah hadda waa dagaallo waxay ku jirtaa ba'an oo saliibiyiinta caalamiyaday wadaan bay ku jirtaa wa maca dalika alkutla tawxiidiya annajdiya ay la dagaalameen dadka islaamka sheeganaya ee dowla turkiya taageera ama soo kaxeeya ee ku baab ama sir siiyay takfiiri culummadu khaliijka kaafir saliib murtada madax ugaadi muntasib ila alislaam yujaahid alsaliibiyiin walyahuud ayay muslimiin soo kaxeeyeen ama sir siiyeen ama la dagaalgaleen ama u yeedheen culamadu waxay dhaheen waa kaafirun ijmaacan adilayna hawsha u keeneen famaa baalukan kaafir asagoo asli ah oo axmaaru ethoobiyan oo khilaal alf sana wax ka badan ummadda baabi'inhaya ninkii soo kaxeeyey ama la dagaalgalahaya ama markuu muslimiinta baabi'iya meel qabsada ku farxaaya ama ilaasahaya ama mashxaradahaya ama biyo geynaya ama sir sinaya haadaa in laga sheegayo gaalnimadiisu waa khaa waa khabalun fi lcaqli waa dabaalnimo weeye waa lidnaan iska badaa inuu marka yahay ra'yi jireedna waa doqonnimo weeye kaas waa kaafir kii keenay iyo kii la dagaalgalay iyo xataa ka shilinka bixi anuu daa waa kaafir ninkaan u dagaalami maayo xoogowan qaata farha iga kaafir billahi alcadiim wey kuwaas kale iscaydhsada wahaabiyada iscaydhsada Eh, mxuu ahay xarakta shaab almujaahin iscayrsada anugu kistanaan le iga leexda xaggaan mara waa kaafir binafsi xadiid abi bakra xadiidka abi bakra caddeeyey nabi sal ly slam markii nabig wuxuu waxaa lagu soo duuli doonaa basra aw baqhdaad eh, turki iyo gaalaa kusoo duuli doonta muslimiinta meeshaa jooga saddex bay noqon doonaan in xoolihiisa iyo carruurta intuu qaata qaxo carara wahalaku nabigu xukumkiisa wey waaa'ifatun wafirqatun ya'khuduuna lianfusihim ay lamaana cinda ahlicilmi bay ku fasireen kooxna gaalkaas soo duulay bay ammaan ka qaadaan waxay annagu qaxi mayna laakiin intan qaata ammaanna siiya farah naga qaada nabig wuxu uhi waa kafaru kuwa waa gaaloobeen ninka ammaanka qaatay kafara ayib ee naftiisii xoolihiisii mxuu ahay asagu meeldayay waa kafaru yajcaluuna daraariihim caruurtooda iyo haweenkooda dhabarka marsan yuqaatiluun wahum shuhadaa inta carruurtan dhabarka marsan ku dagaalamay ee dhammaaday baa shuhadaah alkaafir mar hadduu soo duulo iyo hadduu meeshiisa fadhiya farqi baa u dhexeeya xadiidkaana kala qaaday ninkii nagu soo duulay ee muslimiinta wadanay leyintuu ku soo duulo waxaa weye imaa an tujaahida oo markaa shahiid noqdo wa imaa inaad cararto oo markaa haalig noqoto wax u dhexeeya ma jiro laakiin hadaa tira ammaan baan qaadan anugu wuxuu ahaay waxaan ahay calan cad baan wataa shimbir baan beebinhayaa qolley cad baan sii deynaya sidii muxua ibraahim dheere aad tiraahdo waad ku gaaloobaysaa diintaad kaga bixi qolihii ree xamar ee waagii axmaradu ay timid haddaba timid waa lasayaay waagay timid xoogow lacagaha siiyey janaal gabre uu ugeey intay xoole u geeyeen ban annagu waan shaqaysanaynaa waxaad haysaysaan wahaabiyo iyo hadhaage maxaakimtaas haysaan annagu business baan nahay businessman haye intana qaado kafaruu murtaduun wey waa gaaloobeen wadaadku u fadwoodan waa ku ridoobahaya asagoo sidaa ninka u fadwoodayna waa ku ridoobahaya lanna masada masale iska cad weeye hawsha adaa laskaga ilaaliyo wa azala allahu bihi shirka wa cibaadat alawthaan hawshaa adaa laskaga ilaaliyo ayib su-aasha isoo khulaaseeya ah. mhm. taqsiimka wuu leeyahay laakiin xasruhaa in lagu koobo mxuu ahaay halkaas waxaa iskale canqari almawaal adiiniya in la yidhahdo asagaa iskale cabdiladiif ma laha cabdiladiif taqsiimka in afar loo qaybiya rag badan ugu horreyay lakin waxaan qadlaynaa xasru lmawaalaati almukafirati cala almawaalaat addiiniya almuwaafaqatu calaa diinihim alxub alctiqaad اdiini ninkaasaa bilaba canqari cabdiladiif ma laha waazaala allahu bihi shirka waazala allahu bihi ilah wuxuu ku zuuliyey ashirka shirkigiibuu ku zuuliyey bihi bidacwati eh, shaxaamdaa buu ujeedaa shirkigii nisbi shirki dhan ma aha waa ashirk fii jasiirat alcarab iyo intay dowladdu maamulaysay gaadhay buu ujeedaa maxaa yeeley inay saydareeyaan oy bastiyaan waa rabeene laakiin boqorro iyo muluug baa baabaashay cumalo ah oo lasoo dhoobay oy gaala soo samaysay ayaa dhunta ku dhegay wa cibaadat alawthaan buu ilaahay ku zuuliyey min ardi najdin buu kaga uul sheekhu waa kuu qayday dhulkii la odhan jira ayaa hawsha rabbi kaga zuuliyay eh, <clears throat> maxalil kufri wa tuqyaan ahayd najd maxay ahaan jirtay waa goobtii kufriga iyo xadgudubka ahaan jirtay waaga hore qabla dacwati najdi waxay ahayn meel mooryaan degan oo dadka lagu baabi'iyo oo laisku furto oo gabdhaha lagu kufsado oo shirki iyo gaalima wax kalaan laga aqoonin qabaa'ilka carbeed ugu qallafsan oo ugu diin daran baa deganaan jiray bal waxaa jooga qolyo munkir ilbacti ah baa noo ku noolaa oo in lasu soo saariba diidan xaggana islaam sheeganay markay dacwadaa timid baa markaas nimankaas ilahay islaam ku dharqabtay wayasara allaahu ilaahay wuxuu fudayey kasra tilka alawthaan awhaanta ayada ah jajabinteedii buu rabbi fududeeyey calaa yadi yadi sheekh lislaam wa ydi atbaacihi iyo intii raacay gacmahoodu rabbi ku baabiyey xertiisii culummadiisii axfaadiisii oo meel muwaxidiina ah awood bay ku bixin jireen hawsha ayadaa waxisb illaahi اlmuflixiin iyo xisbiga ilahay ee guulaystay ee liibaanay ahaa muwaxidiin iyo nin muflixa unba wax kuu qaba mushrik wax kuu tari maayo wa kaana qabla dalika intaa ka hor intuusan dacwa najdiya aysan imanin shaykhuna uusan taabagelin ciidan iyo awood iyo cududna uusan helin fii kulli ardin dhul kasta waxaa ahaa iyo baladin balad kasta oo min ardi najdin najd dhulkeeda ka awhaanun baa ku taalla asnaam la caabudo iyo wa ashjaarun geedo tucbadu la caabudo min duunillah alla sokadii la caabudo oo wayundaru laha loo naduro sharad laga galo wayudbaxu laha loo gowraco alqurbaana waadabaix baa loo jeedaa qurbaan baa loo gowraciya dabaa'ix wayucadimuunaha ashjaartaas iyo awhaantaas bay weynayn jireen acdamo wax ka weyn min tacdiim illaahi ilaahay weynayntiisa ka qabri zayd ibn alkhataab fi ljabaliya qabrigiis ibn khaaab baaba la caabudi jiray fi najd wa fi ljaziira alcarabiya sheekhu waagi hore sheekh cabdiwahaab markuu bilowga ahaa ayagoo zayd bari hayuu arkahayaa markaas wuxuu odhan jiray allahu khayru min zayd ibn khaaab awood kale ma laha nab sal sheekhu cafwan saddex marxalo uu soo maray marxala eh, alta'liif wa cadam alcunf oo markaa tabar muusan haynin dacwadiisaa bilow ah dadkao dhan baa seef haysa far ma dhaqaajin karo wuxuu ku gaabsaday keliya inuu inkiro sida nabigu dhihi jiray markuu bilowga ahaa markay dhahaan labayk allahuma labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa lak tamliku maa malak intaysan gaadhin markay dhahaan labayk allahuma laa shariika laka buu qad qad xasbukum ayagaa dayn hayadi ilaa shariikan huwa laka tamliku maa malak bay kusi darahayaan sheekhu markuu wuxuu jiray allahu khayrun zayd ibnu alkhataab waagii dambe sheekh wuxuu bilaabay addacwa aljahriya altakfiir watanfiir can ashirki watashniic buu bilaabay markii saddexaad seef buu ku daray saddex marxuluu maray taaliif wa cadam اljahr biاlraddi wاlinkaar iyo aljahru bاdacwa wاtashniici wاtakfiir liman khaalafaha iyo gacan in loola taga marka saddexaad saddexdaa marxalo soo martay hadday iskaga khaldamaan waxaan la soo taagnaan sheekhu muxuusan takfiirinin nimanka caabudi jiray axmed albadawi iyo sheekh cabdiqaadir caabudi jiray goorma ay ahayd waaga ayada haadihi اlmaraaxil aلalaa waxaa qiraya wiilkiisii u dhaay cabdiraxmaan bin xasan ahaa baa qiraya cabdulaiif baa qiraya isaguna mxuha kitaabkiisa misbaaxu alaam waxaa qiraya asheekh macmar xamed ibn naasir ibn macmar baa qirahaya way yaqaanaan maraaxil sheekhu soo maroo dhanba haddaad isku qasisku qasta soo ma aha tan dambe eed sheegayso wuxuuba sheekhu gaadha haddaan ka sheekiyo nimanka inay gaalay anaa gaaloobaya bal waxaa kaafir ah ninkan nimanka la dagaalamay baa gaal ah ee ka shakay inay gaala yihiin ayb marka maraaxishiina laysku khaldin almuhim wa kaana qabla dalika fi kuli ardi wabaladin min ardi najdin awhaanu waashjaarun tucbadu min duuni illah wayundiru laha wayudbaxu laha logo alqurbaana allahu man dabxa ligayr illah wayucadimuuha acdama min tacdiim illah ka qabri zayn bn khaaab fi ljabaliya waa sanam kale meel buu ku yaalaa waan min duuni illah oo ku yaala mandaqada aljabaliya wa shajaratin geed ku yaala fii qaryuuta qaryuuta le qarbuya idin qoran qaryuuta sax ah waa geed kaloo asagoo la barakaysan jiray oo muxuu ahay qaryuuta ku yaala oo min beledi darciya ka mid a ah. addarciya bifatxi daali daalka in la kor dhabaa sax ah darciya la akhriya ama e, laakiin saxdu waxaa weye waa addarciya caasimadii dacwa tawxiid waagi hore intaan la duminin asna qaryadaas oo hoos tagta beledkii darciya la odhan jiray geed baa ku yaallay wa shajaratin ukhraa geel labaad baa jirta iyaduna saddexaad oo liahli arfiya nimanka arfiya dagaa iyaguna caabudi jiray waa barakaysanhaya wa haarin god iyo goof yuqaalu lahu layidhah isaguna haaru bint alamiir godkii ama muxuu ahaayey bohoshii bint alamiir godkeedii asna xaggee ku yaallay min asfali baladi darciya magaalada darciya hoostaga hoosu ku yaallay waa amaakintii iyo goobihii la caabudi jiray wey imsana waan lahayn hadi meel kasta waa ina waan lahayn xagga haddaad tagto waqooyi aw barkhadla ku yaala baydhabo haddaad tami koonfur iyo mxuu ahaa isheege iyo bakool sheekh biyoolow baa ku yaala haddaad kor iyo adar iyo hadarar tagto waxaa ku yaala sheekh abaadir baa ku yaala haddaad jilib timaado sheekh nuur xuseen baa kuu jiifa haddaad hoosu dhacda sheekh murjaan baa kuu jiifa haddaad xamar tagto sheekh mxuu ahay muxidiin celi baa kuu jooga inta mxuu ahay haddaad waqooyi mxua timaado gado sheekh mxuu ahay mxua magaciisi reeshigaa wey iidlaa wey sayid warsanaa kuu jooga sayid warsanaa kuu jooga almuhim meel kastoo tagtaba ilaah baa yar baa fadhiya haddaad tagta muxua hiiraan qaybo ka mida awdheera yaa kuu jooga fiqidheerin yaada kuu jooga nin koox kasta ama qoys kastoo soomaaliyeed oon lahayn macbud min dulah qalaaf haddaad tagto shacali barakaala kuu jooga oo markaad saa uga dhaqan magaalada buuryar joogo haweenka galabka ku kalahayaan waxaa dumar sii socda islaanta birxijaabanta wadata midda ka soo caraabi waad la yaabaysa idan meel kasta sanam la caabudo waa yaallay meel kasta sanam la caabudo waa yaallaa tiibu show ka wa qabrin yuqaalu lahu hadda annaga daarado waan ka darrayba odayga daaradaha meeshu ku dhintay baa waxaan idhi waan soo hellayba haylaan ma la masjid weyn haadaa qabru alcaarif billaahi asayid alimaam sayidi muxiydiin daarood mxuu ahay ismaaciil daarood alcaarif billaah baladu meelgiya xaggay ku arkeen inuu sayd ahaa inuu imaam ahaa inuu caalif bilyaa yaqaanaba oday meelaha ka yimid baa la sheegaa carabaha ka soo tallaabay ayuu ahaa baa la sheegaa almuhim waa taariikh majhuula taariikh majhuula weeye wamaca daalika hadda qabrigiisi baa la dhisay qabrigiisi weynaa marka la dhisay waxaa la yihahda taa xadgudub weeye maqaamkan iyo sanamkan aad dhisteen waa in la helo bilcaansina waa in loo dhiso islaantu qabi dombira dareed waa in la helo aydna waa waa man hele waaba kanba waa ku dhegan yahay qabri weyn oo kale oo dambira diraad haylaan baa labada laga dhisay masaajid weyn baa hadda laga sameyey internetda ku jira ha la firiyo idan yaa maxaa diri kliyaxirna maxay ahayd baashaas hoos oo daaradka haddaad dhaafo baasha hellaabaysaa halkaan taagnaada maxamuud salamaanka cusmaan shiraha ka hadla ah. Ah hadduu yimid hadda waaale wuxuu ku yaallaa bariga meel layha haylaan haylaan ma maqashay haylaan buu ku yaallaa hadda masaajid weyn baa laga dhisay qabrigii sanaag miyuu ahaa sanaag buu ku yalla waa kuwaasa anugu waxaan ku arkay mawaaqicda buu ku dhex jiraa sawirkiisa hadda waa beriba habeenda baan idin keena iska bal raalli ahaada igu simo aniga intaa laygu simo idaanu meel kasta sanam yar baa la dhigay oo la caabudahayaa wadaadihii baa alla u soo saaray inay baabiyaan laakiin sanaag maysan gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacala wixii asnaamoo dhanba in la baabi'iyo mahma ikhtalafat asmaa'uha wa anwaacuha ilahay muslimiinta ha u sakhiro guuliya gargaarna allah siiyo wa qabrin yuqaalu lahu layaa qabru lmaqhribiy baa asna ka mid la caabudo intaasoo qabriba waa wa acdama min dalika shee wuxu uhi waxaaba ka weyn kasii daran kuwa aan soo marray cibaadatum cibaadatu lcawaam cibaadada ay caabudi jireen caamadu taajan wa shamsaan waynu soo marray taaj iyo kashubaad bayna kusoo marray soo sharxnay wuxuu yahay shamsaan iyo taaj halkaa loogu laabto waa uun laba wadaadoo dhintay oo iyagun la caabudi jiray wey oo suxare iyo asxaabu jin ahaa laakiin awliyanima laga aaminsanaa kuwana usidano lagu aafoobay wa acdamu min dalika cibaadatum taajan wa shamsaana maca shahaadatim ayagoo ku qiraya calayhim cala taaji wa shamsaan bilfujuur inay man xun yihiin zine iyo fisqi iyo haween bawdi caalimtaa tacalaa ma taabta iyo howlo noocaaso fara badan baa lagu eedeeyey nimankan wa maca daalika waa awliyaa leeyahay ibaaxiyiin bay ahaayeen ahlufujuur bay ahaayeen haddana waa la barakaysan waa loo diiqi waa lagu dawaafi waa la baryi waa lagu tawasuli walaakinase yeeshee yacumuuna waxay sheegahayaan ayagoo intaasoo diin la'aan weliba salaadda maysa tukan jirin baa ata lagu eedeey ragga qaarkood labada labada nin ka mid a innahum awliya inay yihiin maxaa yeele awli way dhan waa awli ilaahay baxar buxuur wa lama taabtaa ku leeyihi laa taduruhum udunuub dunuubtay sameeyeen iyo xadgudubkay la yimaadeen dhibi maysay leeyihiin wayahaabuuna waa ka cabsadaan acdam mid ka weyn mima yahaabuuna allah ilahay intay ka hibaystaan ama ka baqaan caamadu in ka daran bay ka baqaan labadaa weli ee meesha ku xabaalan waa dhooban yihiin kuwa noocaas waxay la joogto mxuu ahay eh, naaxi eh, ajrumiga yaqaan carabkaadaa la ilaashadaa maanta waxaad goda iyo waxaad kordhowda iyo eh, laxnay baad gashaba kugu haynaya haddaad la joogto maxay dhaheen axkaanleyna camalkaadaa la dhowraa salaadda maysan way kaa burtay badala weeye rugni baad ka tagtay shadki faataxadaad ka tagtay sibac madaad rukuucin ayib aqalu rukuuc lamada iman tumaaninaad ilowday buu ku leeyahay salaad shaqadaada kugu haystaaba waxay dhahdaad awliye la joogto qalbigaa la ilaashadaa ninka weliga ah wuu ku daalacanhayaa iskaan buu ku saari iyo mxuu ahay mxuu ahay raaju ku saarahayaa waxaa qalbigaa ku jiro daalacanhaya bal kufrigaa eeg ayaan bay leeyihi hadday ninkii taa aaminay baa gaalaba haddaad og aaminto sheekh hebel baa qalbigaada waxa ku jiro og oo taalacan haya waxaa weyaan waa kufru billaahi alcadiim waa gaalnimo waa riddo bal ninkii yidhaahda marka la baryahayo ama la xadraynhayo culummadii iyo nabi maxamed baa soo xaadiri oo maxalulqiyaamka meeshu loo yaqaanaya waa kufr ayib waman ictaqada ana alwliyaaa taxduru fahuwa kaafir ma dacwa najdiya waxayna ka soo gela ama alxanafiya wahuwa sawaab cilmu lhayb ninkii loo tiiriyo ayib waxaa weya waa gaaloobaya asaguna aamina kii tiiriyna waa gaaloobaya wa minhum waxaa ka mida man yadcu jinka qolya barya jin anaguna baabi'iyey wayadbaxu lahum abasiiri iyo mingis iyo saar iyo mxuu ah reefi quburaale iyo faarax aadan iyo rooxaan iyo soo garan maysaan soomaaliya waxaaba haystayba jinkaasaaba haystayba jin baabana haystayba rooxaanta reesha cabdiqaadir ruuxaantii reer sayid sulaymaan ardooyinkii reer sheekh hebel hebel baa hebel maxay tahay khaliifadda sheekhadda waad qabanana maxaad ahayd waa sheekhad jin weeye jinkay la hadashaa haweenkay fuuxisaa ee gabadh baa xanuunsan ka kac darmaantiinna ka booda ka booda darmaantiinna faraskiin islaanta dhanba waa darmaanba waaba geenyo jin baa saaran islaan jin saaran baa hadhoon lagu keena lagu aafay jin baa qaba mise adigaa qaba ma taqaanid waaa laga yaaba laba nin isku darsaa laga yaaba jinki adiga bilcaantiba in isku darsadaa laga yaaba waa hawl dhib badan wey kuwa in la baabi'iyo nimanka mingiska iyo abaseri iyo waxaa garaaci jiro o dhan ba in lala dagaalamo aima dacwa naji iska daa ay alxanaabila waxay qabaan caraafka iyo munajimka in la dilo iska daa wax kale ninka xidigaya ama caraafka ee tusbixu lulu jiray ama faalin jiray ad garanaysaan ama ala hadaadin jiray kuwa in la laayay qabaan sidii gaaladii loo laayo waa madhab ibn xanaabila wey intaabaan la gaain mxuu aha nin jin caabudahay ceelal haddii ceel haddii la qodo in neef la gowrac ama dhig lagu daadamayana soomaalidu maysan ah, ramiyiga khaasatan furi mahayaan guri hadii la dhisahayo jinkaasaaba dadka haystayba nimanka maamulo anugu jinkaan waa niman culamaa ah wey waa xerti ree sheekh hebel baa ila shaqeeya kii hadda baabiiyey iyo mxuu ahay ree ree sooliya sanaag baa iyo mxuu ahay nugaalba baabashay muxuu ahaa magaciis sheekh muxuu ku haysta jiin buu ku haysta saaxir buu ahaa maca annahu kaana muxuu ahaa nasraani nasraani buu ahaa diinlaawo ah xataa islaam muslim ma ahayn muslim xun xataa ma ahayn wey muslim xataa murtada ma ahayn ee wuxuu ahaa nasraani saliibi ah wa maca daalika xertiisii asxaabu ulqiyada nairobi jooga weydiiye gabadh meelaha ka tima haddii jin qur-aan laga saaro sheekh rabiic baa isxiray ama shekh rabic xertiisa ay gashay waxaana ka maqlay mesid sixir buu ku haystay qoyska hartay sixir buu ku baabi'ey eber eber buu kaga dhigay wax dilo isha ka soo dhan waaye meesha dad kale ay layn hayaan kan taaban waaye ayb ya masaas sheegi jire asagaaba jinha laga yaabaaba asagaaba ilmo jinhaba laga yaabaa waa dhici karta walaayaa ku dhacdo waagu markuu baryu agga cidceed u dhaqaaqi qoraxda ka soo baxd markaasuu dabada rogan haya soo maalin furoo dabada rogtay oo habaas ku gurmahay nin baa ku soo baxay ninkiibu wuxuu haddaad i sheegto waad maqanta adduunka la soco ninka waagida masirta sheeg jin buu ka adeejiyey waa soo duulay qalaf jimaa macdlaa ku dilay galab ma qoraxdu dhacdana wuu sii caraabi jiray dhanka qoraxdu dhacda buu ka daba tagaya markaasuu dabada faydanhaya soo caabudahaya noocaasu ahaa saaxirku inuu jin caabudo mooyeene ah uu markaasi uu abahaya sidii mxuu ahaay geeli uu ku abahaya mooye waxba kuu socon maayaba nin mataa qur-aan lagu istaajiyo inuu jinku qabo sidii khaniiskii nin isqaawiya nin xayd iyo dhiig wax ku qora waa inaad kufri ku dhacda adii kale kuu socon maayo wma yucallimaani bihi min axadi xata yaquula inama naxnu fitnat falaa takfur walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna الnaasa sixr ayib waana shay bitajriba lagu ogaada wey sixirka asagu daawooyin geedaha lagu sameeyo kaa sixir lama yidhahdo waa hawlo kale caqaaqiir sun la isticmaalo weeye oo alaab kale ah laakiin ka laga hadlaayo sixirka takhyiilka uu ka yahay ilaa sixru tamriid wاlqatli watacdiil الzawaaj wالtafriiq ayib wa sixru اlcaطfi wالsarf waxaaso dhan kufr iyo gaalnimo wey minhu waxaa ka mida man yadcu ljinna wayadbaxu lahum wa fii kulli baladin balad kastoo min dalika ka mida najdi ijzatu carab shayun baa ku yaala cadiim min dalika ay min cibaadati alawhaani wa cibaadati alqubuuri wadabxi ligayr اllah shayun cadiim baa ku yaallay faazaa allahu dalika ilaahay baa zuuliyey shirkigii kufrigoo dhanba kullahu dhammaantii bishaykhi اlislaami ee bidacwatihi wa jihaadihi wa aqaama allahu ilaahay baa istaajiyo toosiyey bihi ay bidacwati shaykh alxujata xujadii ba rabbi ku qumay calaa ahli zamaani dadkii xilligiisii noolaa dacwadiisii baa gaadhay sheekhu markuu ogaaday in dhambaalkiisu gudbay oy ummaddu gaadhay ayuu halgan isaaf bilaabay markuu waday sheekhu dacwadiisii sideed sano uu waday sideed sano uu waday ayuu degmadiisii ka bilaabay dhowr iyo toban sano markay gaadhayna dagaal buu ku gaaciyay ummaddii oo dhan ba ku gaaciyey qolyahan wahaabiyada masaakiinta doqomada dabaallaha ah akara min hamsiina sana bay dawo wadaan waxay leeyihin lisa lam taqum ilxujata calaa mxuu ahay mushriki asoomaaliyiin konton sano bay dacwa saxiixa wadaan inkastooy mashruuba bibadac alirjaac watajahum ay tahay bay wadaan wamaca dalika waxay leeyihin alxujatu lam taqum bacdu boqol iyo konton sanoay socotaa sheekh cabdiraxmaan ibn wuxuu istilmaamay asagoo nool in dacwada tawxiidiga ee najdi ka bilaabatay intay tallawda ee laba gobol ka hirgashay afghanistan iyo soomaaliya sheegay wuxuuna sheekhu geriisa dalaga jooga wax ka badan boqol iyo laga jooga ee noloshiisi ayib boqol sano ka hor yaa wuxuu leeyahy soomaaliya iyo afghanistan beledu kufrin wa shirkin lama odhan karo maxaa jira lianna fiihimaa taa'ifatayn laba taa'ifaa jooga yadcuwaani ila tawxiid wa yuxaaribaani shirka waa goormaha de waayahay kun sagaal waa shan kun sagaal wadaaddahan ictisaabayo dacwadu waxaan bilownay todobaatan laba iskada masaakiinta aduu lama socdaane kun sagaal ama labaatan iyo bayaan dheer baagedo iyo laga diray luuq iyo balaxaawo iyo xamar oo loo gudbinhayay muxuu ahay masar iyo muxuua majalladii alhadya nabowi la odhan jiray oo lagaga sheekeynayo shirkiga soomaaliya ka jira noocyihiisa iyo ummadda dacwada wanaagga ugu yeedha adacwa tawxiidiya salafiya waa goormo weyn oy culimo jooganoo fadhiyeen oy hawshaa la dagaalamayeen baashu hadda ma soo bilaaba horay bilaabatay si kastaba noqotee arbaciina caaman ood idinku dacwo wadeen lam taqum ilxujatu bacdu calaa mushriki asoomaaliyiin wareer wey waxaas ayb nabi lah sal slm markuu saddexiyo sano waday dacwada ka waday maka qaamat lxujatu cala alcarab markaasuu nabiga ku jihaaday ayagu weli ay inuu yahay nabigu saaxir kaadib asaadiru laweyne iktatabaha intaasu khuraafa ay ahrinhayaan ayaan laga dhegaysanin kaahin weye shaacir weye majnuun weye yaa ka dhegaysan qaamat lxujatu calayhi markaasaa beerkii baaco laga harsaday yani yaan laga wareerin dacwadan waa faaftay meel kastay gaadhay nin aan maanta ogeyn dacwa tawxiidda waxay tahay iyo wax ummadda ugu yeedhayso waa la ogyahay ilaahay keligii in la caabudo laga amar qaato rasuulka ilahi laga qaato ariiqatu lcibaada washarci laga qaato la rumeeyo la raaco inta kale ee muslimiinta la ixtiraamo waa laga dhigto midna aan la baryoon la caabudin diinka alla isu kaalmayso kitaabka ilaahay ummadda lagu dhaqo waa la ogyahay diinkan ku dhaqman ummad isku hayna akhriskuma hayn nin qabiil iyo qoys aan isku haynayn lama arko nin dan kale aan ka leenaho biyo noo dhaame aan leenahay ma jiro war kitaabkan ka amar qaado jaabir wuxuu idhi amara rasul sal slam an nadriba bi hada man khaalafa hada bur kitab musxaf qur'aan yaa meesha u yaallay seef buu wuxuu yidhi nabi maxamed amarana nabi wuxuuna faray an nadriba hada e man khaalafa hada kitaabkan qur-aanka meesha ninkii mara tan in lagaga shaqeeya nabigaana buu waaba saas warku intaan warkan ka amar qaata ma diideen waa go'aysaan wey wa haadihi dacwatu moxamed sal ly slam ilaa qiyaami saaca laakiin nin walba wuxuu doon u akhrinhayaa faazaala allahu dalika kullahu bishaykh lislaam wa aqaama ilahay wuxuu istaajiyey aqaama allahu bihi bishaykh wbidacwatihi alxujata cala ahli zamaanihi dadka xilligiisi joogay wa carafa atwxiid twiidku waxaa gartay oo fahmay jamiicu ahli cudwaanihi dadkii colka laha oo dhan baa fahmay bimacnaa ha diideen laakiin muxuu maxaa cabdiwahaab doonahaya waa la fahmay markaasaa meel kasta laga kacay oo lala dagaalamay laakiin muhiimaddu waxaa weeye dagaalkuna noo dambaysee dhambaalkii iyo fariintuu sheekhu wada ma fahanteen mise maya waa fahanteen maca asalaam <clears throat> waaqaruu waxayna qireen anahu sheeh maxamed duhaab ama anahu dacwadiisii wuxuu ummadda ogu yeedhay inuu yahay diin ullahi wa rasuulih diinka ilahi iyo rasuulka ilahi diintiisii wa ana aladii hum waxay ayagu ku sugan yihiinna inuu yahay alayhum calayhi kusugan ashirku billah ayib waxay kaloo qireen buui waxay hayaan inuu shirki culmo badan baa qiray culummada xilligaa joogtay boqolkiiba sideetan sheekha waa taageereen waxay laakiin lanaa mulaaxadataan fii manhajika wixii aad wadoo dhan waan yeelay laakiin mulaaxadataan altakfiru wاlqitaal sheekhaa caddeeyey aradiisii baa sharaxday waxay dhaheen waan fahnay waa tawxiidkii iyo nabi maxamed la soo diray laakiin laba arrimood baan kugu diidnay muxuu yahay dadka aad gaalaysiinayso iyo dagaalka aad waddo dhiigna waa daadinaysaa dadna waad kafkirinaysaa altakfiru wاlqitaal waxaadda taagan weeye haddaad tiraada wadaadaha ictisaama maxaa ku haysataan xarakta shabaab almujaahidiin altakfiir wاlqitaal diigga islaamkay bannaysteen dadkana waa takfiiriyaan wax kale soo heli maysid wix kaloo iska lacab idinku waagaad cusbaydeen dacwa salafiya ay soomaaliya ku cusbay sheegteen ma cusbayne maxaa idinku haystay dadkay gaalaysiinaya waxay dhaheen awowgay gaal buu ahaa oo gaal bay ahayd oo aabbaha iyo hooyada xaaraan isku qabaan oo waa mushrikiin bimacnaa dadkaa takfiirisan baa idinku haystay macarakadu mas'alataan alqitaal wاtakfiir waa in ninka marka aalibka ee wahaabiga iska daraaseeyo masaa'il اqitaali waman nuqaatil walimadaa nuqaatil wa calaamadaa nuqaatil man nukafiru walimadaa nukafiru labadaa masalo iska baadha muhim jiddan wey labada masalo lagu kala baxay wey nebi maxamedna markuu lala soo diray xaqii duqaydii qureysheed labada masleay qoonsadeen labadan bay qoonsadeen labada u darayd alqitaalu iyo watakfiir labaday qoonsadeen wey maxaa la yidhi maxamedu waad roon tahay laakiin dhibkaad waxaa weeye aalihadii iyo awyaalka oo dhan baad leedahay waa gaalo naar bay jiraan wa tusafiu axlaamahum wa tuciibu diinahum waa ku dhammatay waa takfiirka weeye cimraan ibnu xusein aabbihii xusein baa nabigu nabi maxamedow waad fiican tahay laakiin cabdulmualib baa kaa fiicnaabo maxaa jira awowga cabdilmualib baa quraysh iyo carab kaaga fiicnaa oo maxaa jira wuxuu idhi adugu duqaydii qurayshad waad laysaa anta tanxarhum naxran buu idhi ama cabdulmualib fa kaana yucimuhum اlkabida wasinaan buui cabdilmualib wuxuu siin jiray kurus iyo beer buu ka dharjin jiray duqayda carbeed ee qureysheeda adugu waad gawriciyaad gawracaysaaba yani masalaة اlqitaal wa masalaة الtakfiir waa labada masale nin walba oo mubtadica ama mushriga u ursado wey u ka dido marka in lagu wado weeye ilaa ay toobad keenaan inay ku socoto wey ilaahay si fiican u qaataan laga dayn maayo adiga ka taalib ahaanna iska taxqiiji iyaysan kuu dhuumanin jurhumat lirjaa walawhat tajahum iyaysan kuu dhuumanin kadibna aad xaqi la coloobi sheekhu wuxuu yidhi wa ana aladii hum calayhi waxay ku dul sugan yihiinna ashirku bilah inuu yahay qireen walam yazidhum laakiin uma kordhin dalika inay xaqi fahmeen qirteenna inay khaldan yihiin ilaa buqdan lahu diinta inay la coloobaan ama buqdan lahu lishaykh iyo wacadaawatan ay la coloobaan o colaad qaataan wasacow waxay u socdeen oy mxuu ahay ka howlameen bur oy ka howlgaleen fii isaalati diinka inay zuuliyaan iyo wacadaawatin ay la coloobaan bikulli mumkinin wax kastoo suuragal ah dariiq kasta geed gaaban iyo geed dheer bay u fuleen inay baabiyaan dacwadii sheekha xasadan lahu xasad ay asaga dhowr boqoloo sano shirkigii lagu jiray wax yacdhaha la waaye ilaahay wax u gargaaraa la waaye diinkiisa wax u dhidhiyaa la waayey sheekh maxamed baa yimid waa qiirooday waa dagaalay ilahay baa guuleeyey niman baaba ka xumaadayba guushu nin baan ogonayn ma ogtayn asagana garamarti wixii khayr ee dhalanhaya inuu asagu sameeyu rabaa sheekh hebel baa meedheble tagayoo dacwo ka bila ilahay baa barakeeyey khayr baa allah ka keenay waxba ma jiraan bur haddu goormu ah annagaaba waxu muxuu yaqaanaa anaa safiinaha u akhriyay ajmi u laqbeeyey war maxaa dhiboo jira inaad wax u laqbayso waa gooni laakiin ninka inuu baasay oo dadiis alla barkay maa ku diiday xasad shekhuislam wuxu uhi kan dambe culimmadu baabiyaa buui kan dambe ee xasadka a ah inuu muuqdoba loo diido ama in wixiisiba laaqbalaba laga xumaado waa midka wadaadaha baabiya buui markuu sharxaya tilka daaru laakhira aayadda sharxaya ee wuxuu sheekhu waa dadku waa saddex qaybood ama afar qaybood weeye halbaa ka badbaadi tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaada wاlcaaqibatu lilmuttaqiin hunaaka man yuriidu اlculuw walaa yuriidu ibsaad nin asagu inuu sarreeyo oo hadalkiisu socdo oo asagu taliyo oo magaciisu uu baaho amarkiisuna uu fula jecel baayo laakiin addunkanu fasad ma rabo waa kal mulug boqorrada qaarkood waxay rabaan in la kala dambeeyo cadli iyo mxuu ahay khayr adduunka hadheeyo laakiin asagu inuu dhaliyu raba hawsha isaga magacaan magaciisa kayn ma idan yuriid اlculuwa walaa yuriid اlfasaad waxaa ka mida oo kale wadaadaha soo gala ninka wadaadka wuxuu rabaa wax kastaba dacwada soomaaliya oo dhanba iyo wanaagga isaga in loo tiriyo haddii ninka loo tiriyo waa dhimanhaya xasadan waxaa jira man yuriidu اlfasaada walaa yuriid اlculuwa waa quaac urqa mooryaanta tuugada inuu wax fasaadiyu rabaa inuu adduunka u sarreeyo ama uu ka taliyo wadanka ama magac yeesha ma rabo muxuu rabaa wuxuu dhaco wuxuu dilo wuxuu kufsado hanti uu qaato doonaya waa muharib mufsid magac iyo ri'aasa ma rabo ila mooryaantu ri'aasa ma doonaysi hada yuriidu اlfasaada walaa yuriidu اlculuwa waxaa jira mid saddexaad yuriidu اlfasaada wاlculuwa macan ka fircawn iyo boqorrada oo kale qayba ka mid a mufsid fi اlardi weeye wamaca dalika yuriidu اlculuwa nin kaa sarrayn kara aban kuu daynay aggeedna u hogaamin xumaan iyo bakti buu kugu hogaamin yufsid yuriidu اlculuwa fi اlard yaa badbaaday man laa yuriidu culuwan walaa fasaadan wahum kuwa all wlcaaqibaة اlmuttaqiin labadaaba iska ilaah idan saddexdaas aladi yuriidu اlculuwa walaa yuriidu اlfasaad waa haalig wey man yuriidu اlculuwa اlfasaad waa haalig man yuriidu اlfasaada walaa yuriidu اlculuwa waa haalig annaaji waxaa weeye waaxid aladi laa yuriidu culuwan walaa fasaadan hum almuttaquun hawshaa muhiim jiddan weeye wadaadku wuxuu rabaa ummaddu inay hagaagto ilaahay caabudo laakiin idan markaa laa yuriidu alfasaad laakiin yuriid alculuwa magaca la sheega asag ha noqdo yaa sheekhdi hebel nin qiimo badan oo ilaahay nagu anfacay oo wanaagsan oo kan yeel oo kan yeel xaggee ka soo baxay meel heblo ma fila nin meelaha kayinoo khayrkiinahayay bal iska fiiriya cudur kale ma qabo ninkaas magacaas baxay buu diidan yahay xasad wadaad somaal waxay yidhaahdeen muxuu ahaayey laba dameeroo xasada laga sora naar jahanama laga sora laba dameeroo xasad ah laba dameeroo buuxbuud maxay wadaan xasad bay wadaan kadib dameerna haweenkaa dejisay baa le dumarkaa la degay dameerna wadaadaha la degay baa le waa runta dadku iyo dadka ugu xasad badan waa wadaadaha iyo dumarka wax ka xasad badan lama arko khayryar isuma ogolo waxaynu ka hadlaynaa wadaadaha aafoobay kuwa mukhlisiinta ah ummadda kuwa ugu qiimo badan weeye yaan la baahinin wasacow fii isaalatihi wacadaawatihi bikulli mumkinin xasadan lahu lishaykh lima adhara allah wuxuu rabbi muujiyay ku xasdhayaan addiina calaa yadihi muujintu alla muujiyey diintii islaamka ku muujiyey calaa yadayhi wa quwatihi wa jihaadihi ayay ku xasdeen xataa adharahu allahu calayhim wanasarahu wanasara atbaacahu calaa man khadalahum markay xasdeen dagaal bay ku bilaabeen caanbay soo kiciyeen dowladay soo raaceen dagaal buu sheekhu galay waa jabiyey xataa adharahu allah ilaah rabbi ugu hiiliyey oo uu ka qaalib yeelay calayhim mxuu ahay alcidaa wاlxusaad iyo mushrikiin oo dhanba wa nasaru rabbi u gargaaray wa nasra rabbi u gargaaray atbaacu intii raacday dowladiisii iyo muslimiinta ka dambeeyey culummada ahaa calaa man buu rabbi uga gargaaray khadalahum garabkooda ka baxay u hiilin waayey wa khaalafahum diinta wa quwati caduwihim cadowgooduna uu awood badan yahay iyo wa karatin uu ka badan yahay cadowgooga badan oo tafawuq caskariga ka sarreeya oo tira-aan ka badan tayana ka xoog badan ayaa rabbi u gargaaray bisabri waاlikhlaasi wاtawxiidi wاsalaamati ayib waadhala allahu ilahi wuxuu geliyey jamiica ahla najdin jamiica ahli najdin reer najdi o dhan ba rabbi wuxuu geliyay fi lislaami islaamka dhabta ah kii lagu maxaabsanaya ma ahe kii xaqiiqada ah bay soo galeen wadaanuu bihi way ka diindhigteen wajtamacu calayh waa ku kulmeen xaadiratum reer magaalkoodii iyo waa baadiyatum reer miyigoodiba falxamdu lilaahi xamdan ilaahay baa mahad iskale dhammaanteedba xamdan kaiiran fara badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiih la khayr badiyey kamaa yuxibu rabbuna wayarda siduu rabbi jecel yahay ee uu raalli ka yahay xamdi ah buu alla mahadsan yahay wey iladoon baatay ma koobi karta ila siduu jecel yahay xamdi ah, ama uu raalli ka yahay ilaahay intuu jecel yahay ama uu raalli ka yahay ilahay mahadsan yahay wey wa kamaa yanbagii iyo xamdiga all eh, u qalma ku haboon eh, likarami wajhi wejgiisa sharaftiisa iyo wa cizi jalaalihi sharafta ilaahay sarraynteeda awooddeeda wanas'al allaha alcadiima almanaan allaha weyn ee gallada badan waxaanu weydiisanaynaa an yuhabitana inuu nagu sugo cala alislaami tawxiidka iyo diinta wa anlaa yusiiqa inuusan weecinin quluubanaa quluubtayda laabaha annaga bacda id hadaana intuuna hanuye kadib uusan xaqa naga weecinin wa an yuciidanaa ilaahay uu naga magangeliyaan weydiisanaynaa min atafaruqi kala tag iyo walikhtilaafi isku dhac ayib min eh, atafaruqi kala tag wey walikhtilaafi iskhilaaf iyo in la isweydaarto mar haddii la iskhilaafo tafaruq baa yimaada in la iskhilaafo xaggan la wada socdo waxaa keenay aqoon iyo faham dheeraada iyo ilaahay nasri xaggiisa ka yimaada iyo masaa'ilka laisku khilaafay oon xamili karin in lagu kala tago masaa'il khilaafiya ijtihaadiya mxuu ahay eh, khilaafiya iska oon masaa'il caqiidiya usuul midaan ahayn inahu ilaahay subxaanahu wa tacaala kulli shayin shay kasta qadiirun waa awoodaa wabilaahi towfiiq